maca almajruuri wاduruufi كقولهم إنا لزيد مالا وإن عند عامر جمالا كقولهم إنا لزيد مالا وإن عند عامر جمالا وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرف والنصب في ليت لعل أظهر وفي كأن فاستمع ما يؤثر baabu ina wa akhwaatihaa ina iyo akhawaadeeda baabkoodi haadaa maxaluhu ina iyo akhawaadeeda akhawaadeeda waxaa loola jeedaa ey nadaairihaa fi lcamali kuwa camalfalka kula midkaa ah, ee sida ay u camalfasho u camalfala sidaasaa loola jeedaa walaalayaalka ururtan marka waa camal camalfashaa mubtadaha iyo khabarkay gashaanna waa sikday ka mid tahay waxay nasaqdaa xukunkii hore mubtadaha nasaqa macaanidiisa waxaa ka mida ah alizaala xukunkii hore mubtadihi khabarka ay suulideen markaasay waxa weeyaan isim ay lagu magacaabaa mubtadihi inta nasbido khabarkiina khabaru ina lagu magacaabaa wayna rafcina rafcan hayra alawali rafcihii horeo saarnaayoo mubtada rafciyey ta meesha ka saarto ay ayadu rafcine ayadaa rafcine rafca cusub waana sidaa sida basriyiintu ay qabaan kuufiyiintu iyagu waxay leeyihiin rafcadan saaran maadaama aan la bedelin kii hore weeye kii hore weeye marka waxaa la leeyahay ficilay shabahday xuruuftaanu miyuu jiraa ficil wax nasbiyaon wax rafcin ficil wax nasbiya oo mafcuul qaatoon oon faacil qaadan iyo naab faacil miyaa jira ma jiro marka see loo leeyahy marka xuruuftan maadaama ay shabahday ficil waa laasim in la idha waxna waa rafcida waxna waa nasbida ah, haddii aad tira marka isimkay nasbinay bis ah, khabarkana iyadu ma rafcin waxaa lagu leeyahay ficilay shabaday soomaa sababtay ah u camalfalaydaa aawey ficilkeen waxna nasbiya waxna aan rafcayn ma jiro soo maaha idan sida saxdaa waxa weeyaan isimkana ayadaa nasbayda khabarkana ayadaa rafcayda halkay ka shabahday xuruuftaanu ficilka lafdan wa macnan labada way ka shabahday lafdiga waa ka shabahdayo awsaanta ficilka waa saddex ulaai rubaaxi khumaasi sudaasi sidaasay ku timaadaa waxa weya waxaan ahay waa afar weeyaan afar wasin weeye waa ulaai rubaaci khumaasi sudaasi xuruuftaanu saddexay ku timaadaa waxay ku timaadaa ulaai rubaaci khumaasi ulaai waxa ah ina ilaa xarafka shidan carabiga laba xarafa laga tiriya ina ana leyta waa saddex saddex xaraf intaas ah, waa saddex saddex xaraf waxa weeyaan afar xarafna waxaa ah waxa weeyaan lacalla ah lacalla waa rubaaci lacalla xarafka shidana ilaa laba kuu eh khumaasina waxaa laakina iyo ah, laakina ah khumaasi kaana laftirkeedu waxa weya waa rubaaci kaana iyo lacalla waa rubaaci laakinana waa khumaasi marka awsaantii ficilku ku imaan jiray weeye ulaai rubaaci khumaasi taas waa xagga lafdigay ka shabahday xagga macnaha waa ay ka shabahdayo inna iyo anna macnahoodu waa akadtu waan adkeeyey laytana macnaheedu tamanaytu waan jeclaysta weeye laclana macnaheedu tarajaytu waan rajey weeye laakiinna macnaheedu istadragtu waan ka daba tegey weeye ka kaanana macnaheedu shabahtu waan u ekaysiyey weeye marka afcaashiiyo xagga macnihiina ka shabahda xaggii lafdiga iyo wasankiina waa ka shabahda wa sitatun lix sitadaasoo min alaxrufi xuruufta ka mid ah tantasibu way kor dhigantaa alasmaau asmaadii bihaa lixday ku kor dhigantaa kamaa tartaficu alambaau kairtifaaci lambaa'i khabaryaalkuba sida ay ugu godmaan wa sitatun lix sitatun waa nakiro marka nakirana mubtad ma noqon karto bigayri musawiq marka musawiqi waxaa laleeyahay nacti maxduufa waxaa laleeyahay wa sittatun lix sitadaasoo min alaxrufi xarafyaalka ka mida tantasibu lasmaau asmaadu waa ku kor dhigantaa bihaa sitada kamaa tartaficu lambaau kairtifaaci lambaa'i sida khabaryaalkuba ugu godmaa marka waxa weya asmaadana waa ay nasbidaa abarkana way rafcidaa xoogaa tashbiiha wuu cagsiyaa l musanif sababtoo ah marka laba shay laysku shabahaa waxaa la rabaa inaad mushabahu bihiga midka xooga badan ka dhigto hadda markaan leenahay zaydun kal asad zayd wuxuu la mid yahay libaaxa halkaana laysaga shabahaa shujaacada soo maaha shujaacada iyo asal u badan libaaxa markaan leenahay hindun kal qamari ah, hindun dayaxay la tahay cadaanta hindo iyo dayax iyo asal u ah u badan qamarka marka waxa weeyaan mushabahu bihigu waa inuu asalka yahy oo macnaha laysaga shabahayo waa inuu asal isaga u yahay oo uu midka ku xoog badan yahay hadda fiiri xuruuftan lixdaa inay asmaada asmaada nasbiday ku camal fashaa waa muttafaq soo ma jeedid laakiin khabarka inay rafcidaa waaba mukhtalaf basriyiintu waxay qabaan khabarka ayadaa rafcida kuufiyiintu waxay qabaan ma rafcido marka xagga camalfalka yaa xoog badan isimka inay ku camalfasho iyo inay ku camalfasho qabarka waxaa xoog badan isimka idan waxaa la rabay inuu mushabahu bihi ka dhigo isimka inuu ka dhigo oo uu yidhahdo wasittatun tartaficu alambaau bihaa kamaa tantasibu asmaau beydka dambe waa kan shaarix idin keenaya saas inuu yidhahda ka fiicneen oo uu noqdo mushabahu bihigu asmaada ku camalfalka ay ku camalfalaydo saasaa fiicneen waay wahiya sitadii dhe wahiya sitadii idaa rawayta markaad warinaysid caninnuxaati nuxaat markaad ka soo warinaydid adiga ood soo guurinaydid ow amase amlayta aad meerinaydidoo u yeerinaydid qof qoraaya ow amlayta aad yeerinaydidoo aad u yeerinaydo ligayrika adiga cid kayrkaa ah si uu u qorto inna weeye wa anna weeye yaa fataa shaabkan cilmiga doonayo walayta weeye uma kaana weeye uma laakina weeye wa cal weeye wa luqatu luqada luqada almashhuuratu caanka luqada alfusxa fasaaxada badan lacalla weeye wahya sitada lagu sheegayo xuruufta lixda ah ee ku camalfasho asmaadoo nasbida khabaryaalkana rafcidaa idaa rawayta marka aad werinaydid oo caninxaas adugu aad ka soo werinaydid ood rabto adugu inaad barato ow amlayta aad meerinaydidoo aad u yeerinaydo qof kaleeto si uu kaaga qorto aad qof kale u yeerinaydo inna weeye wa anna weeye yaa fataa shaabkaana wallayta weeye uma kaanna weeye uma laakinna weeye wacal weeye waa luqooyinka lacalla mid ka mida wacal weeye wluqatu luqada luqada almashhuuratu caankaa luqada alfusxa fasaxada badan lacalla in la yidhahdo marka lacalla iyo cal labaduba waa laba luqo labaduba waa laba luqo marka xuruuftaas lixda nawaasiqa la yidhaha mubtadaha xukunkiisay suulidaa iyo qabarka markaasay u sugtaa axkaam kale oo mubtadihiina waa godataa ismu ina waa khawaatia la leeyahay khabarkiina waa rafcida o khabaaru ina waa khawaatia la leeyahay markay mubtadaha ku camal falaydo iyo kabarka sideed shardi yeelaadeen maxamed amiinu haraarina halkaanu sideeddaba kuugu sheegay oo shardiga koobaad allaa yakuuna almubtadau laazima sadri waa inaan mubtaduu ahayn isim sadaarale isim sadaarale ma geli karto ilaa lagama hormaro isim sadaaralehe naxwu ayuhum cindaka raggii midkeeda agtaada jooga ayu waa ismu istifaam soo ma ahan ma geli karto mubtadahaas hadda inna iyo ma geli karaan shardiga labaad anlaa yalzama alxadfa waa inuusan ahayn mubtadihii xadafka laazimi jiray afartii mubtade oo xadafka laazimi jirtay mid ka mida waa inuusan ahayn sida waxa weeya kalmukhbari canhu binacti maqduuci mubtadaha khabarkiisu yahay nacti maqduuca waajibaa loo xadfaa ma banaano inay gashaa marka sida miaal alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaaday alxamidu iiri alxamidu waa khabar ah almamduxu kan huwa allah dhe alxamidu waa midka la maqdiyo huwa allah waa maxduuf mubtadaas waajibaa loo xadfaa alxamidu maxayla nacti ahayd moogta alxamidu asal maxay ahayd alxamdu lilaahi alxamiidi allah daa laga sifaynaya waa la gooyey alxamiidu a la yidhi waa khabar mubtadii waa maxduufo huwa weeye soo ma jeedid huwa ayilmamduux marka kaasoo kale ma geli karto saddex anlaa yalzama xaalatan waaxida mubtadaha hal xaala iska laazimo isahayn faacil ma noqdo wax kale ma noqdo mubtadanimadaasu iska taaganya sida duubaa lilmuminiina fiiri duubaa tii wanaagga badneed lilmuminiin usugnaatay duubaa waa jannada waa adyab muanafkeedii adyab mid wanaag badan soomaahan mudakara muanafkiina waa duubaa tii wanaagga badneed wey marka fiiri wawaylun lilkaafiriin hoog iyo halaag gaal u sugnaaday weligeed mubtada iska noqotaa wey hmm. kan afraad ee uusan geli karin ina akhwaadeeda mubtadaha afraad anlaa yalzama alibtidaa binafsihi mubtadaha laazima in asaga lagu bilowdo waa inuusan ahayn weligiisba haddii in lagu bilowdo mubtada uu noqdo uu laazim iska tahay ma banaana in waxa wey ina akhwaadeedu galeen maxaa yeele haddii laga waa laga hormaraa naxwi aqalu rajulin ninka ugu yaraa yaquulu bidaalika hadalkaas ku hadla aqalu rajulin ninka ugu yar aa yaquulu daalika waxaas ku hadla weligeed sidaas wey tarkiibkaas aqalu rajulin yaquulu dalika alsida aqalu rajulin ninka ugu yar marka aqalubaas ma geli karto in akhawaaddeeda kan shanaad anlaa yalzama alibtidaaa bikayrihi kayrkiis in lagu bilowdo waa inuusan sida naxw kharajtu waa baxay fayda isla markii aan baxayba asadulnibaaxa bilbaada albaabka ku sugan waxa weeyaan idaa fujaiya idaa fujaaiya bacdigeed mubtadaha dhaca wey idaa fujaaiya idaadan fujaaiya la yidhahdaa midii soo kelinta tuseed kharajtu waa baxay fayda islam markii waxa igu soo keliyey asadun libaaxa bilbaabi ku sugan saadis an takuuna kulluhaa musadara maa cadda anna xuruuftan ina iyo qawaadeeda dhammaantood iyagaa hadalka lagu bilowda wax ka hormari kara male jumlada dhexdeeda ma galaan iyagaa jumlada u hormara anna laakiin jumla dhexdeeda gasha maxaa yeel iyada masderaa laga dhalaalaa Ah, way wax ka hormaraan waa laazim inta kale iyaga hadalku in lagu bilowdaa asaabic an takuuna muratabatan fi camal camalfalka waa in la tartiibiya waa in inada iyo aqwaadeeda xarafku hormara camal fala isimku waa inuu ku xigo kabarku waa inuu dambeeyo kabarku waa inuu dambeeyo waxaa la diidayaa khabarka in lasoo hormariyo ma dhihi kartid ina qaa'imun zaydan ood leedahay qaaimu waa khabarkiio soo hormaray ma banaan khabar wuxuu soo hormari karaa hadduu daraf iyo jaarmajhuurya haddii kelimada soo hormari karo daraf iyo jaarmajhuur markiiyo soo hormari kara sideed anlaa takuuna muqtarinatan bima azaaida maa zaaida maa zaaida markuu leey muxuu ka ixtiraaja maa mawsuula maa zaaidaha waa inaysan ka dambayn maxaa yeele hadday maa zaaidaha ka daba marto kafataa can ilcamal camalfalka dhabayba ka reebeyba laakiin maadu hadday mawsuula tahay dhib male isimkiyaaba laga dhigaaba ina maa sanacuu kaydu saaxiri inamaa inama ladii sancuhu isimkiiuba noqon hadday mawsuulata laakiin maa zaa'ida hadday gasho camalfalka dhamay ka kaafin oo ka reebin sideedaas shardi ayay leedahay marka ay waxa weeyaan xuruuftan ay mubtadaha geli karto wa ina ina bilkasrati xaalo ay ahaatay umul axruufi xarafyaalka hooyadood weeye taati waa timaada maca alqawli qawla jirkiisa wa bacda alxaliifi dhaar ka gadaal wa ina ina bilkasrati xaalo ay ahaatay umulaxrufi waa xarafyaalka hooyadood macnaha asalkii xarafyaalka weeye taati waa timaadaa maca alqowli qawlka la jirkiisa wa bacda alxaliifi dhaar ka gadaal innada iyo anada midba meelay degtaa meelna labada waa degi karaa meeshii jumlo ay laasim tahay inna waxaan ahayn ma degi karto maxaa yeele ina iyada masel lagama dhalaaliyo isimkeeda qabarkeedu waa jumla meeshii mufrad looga baahan yahay sida faacilka iyo naay iyo mubtadaha iyo majruurkana anna waxaan ahayn lama dhihi karo maxaa yeelay anna hadday noqoto masdera laga dhalaala waa mufrad laakiin hadday ina noqoto jumlay noqeen jumlana faacil ma noqoto naay ma noqoto mafcuul ma noqoto waxa wey majruur ma noqoto marka meel alla meeshii looga baahan yahay jumlo waajib waxaa in la yidhaahdo ina meeshii mufrad looga baahan yahayna anna meesha labadaba anfaci karaana labada weyd waa banaanta meesha marka qaacida intaasaan uga gudbayna faahfaahinteeda mutamimada iyo kawaakib aad ugu laabaneed uga dhergeeda oo sida ugu xeeldheer uga hadlo tanoo iska soo khulaasay xataa markaan la tagno qasri insha allahu waxa weeyaan korka unbaa laga sheegaa maahane intaad kawaakib ka heshay ugu tegi maydo xataa alqadri soo ma jeedin meeshaas waxa weyan aad ayuu mutamimada iyo sharxa kawaakibku ay ugu xeel dheeraadeenoo si fiican ay wax uga sheegeen marka wuxuu ku yidhi wa ina ina bilkasrati xaalahaad umulaxrufi waa xarakyaalka asalkooda qaacidadu waxay tahay kullu adawaatin itafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um waxa weya adawaad kasta oo isku waafaqda camal waxaa laga maarmana inay hooyo leedahay asala hooyadaasna laabudda lahaa min khasaais khasaais gaara inay leedahay waa laga maarmaan adawaad ah. kasta oo camalfal isku waafaqda midaa asal u ah midaasuna laazim waa inay khasaais leedahay waa inay khasaais leedahay Ah, sida hooyadu ay khasaaishu leeda hooyo iyo gabadheed wax kasta hadday ka sinaadaan miyay dada ka sinaanaya ah, hadday dada miyay ka sinaan karaan kama sinaan karaan day wax tiraado xooggii waa isla xoog ekaana dhirirka waa isla dhirir ekaana waa isla qurux ekaana waa isla cilmi ekaana laakiin marnaba un dada xagga dadaysa ka sinaanayso maaha marka waxa weya adawaad kasta oo camalfalka isku waafaqda mid asalay leedahay midaasuna khasaais waa inay yeelato wax u gaara ah on lala lahayn waa inay yeelataa marka hadeer ina iyo aqwaadeeda lixda ah asal waxa u ah ina laabud lahaa min khasaais meelahay degto wuxuu ku yidhi tati waa timaadaa maca alqawli qawla jirkiisa maquulu qowl jumla noqoto asal u ah asal maquulu qowl in jumla noqotaa saddex shayaa noqota waxaa la idhahdaa jumle maa qusida lafduhu maa fiihi macna ljumla saddexdaasaa noqota marka waxa weeye haddii qowl dhaco waxa ka dambeeya ana lama lehe ina alale ila jumla loo baahan yahay wa bacda alxaliifi dhaar ka gadaal jawaabulqasam hadday noqoto jawaabulqasam ina alaleya ana lama dhihi karo sababtoo a ah jawaabulqasamku waxaan jumlahay ma noqoto walcasri casirkan ku dhaartay ina alinsaan waa inaad tidhahdaa ana ma degi karta halkaas xamiin walkitaabi kitaabkan ku dhaartay almubiin xaqa cadaynayay ina anzalnahu waa in la yidhahdaa ee ana ma degi karta halkaas Ah, ma degi karto marka meel alla meeshii looga baahan yahay jumlo iyada degta sida maquul qawlka iyo jawaab qasamka walaamu laamtu takhtasu way gaar noqotaa bimacmuulaatihaa ina macmuuliyaalkeeday ku qaas noqotaa liyastabina inuu caddaado darteedayna ugu qaas noqotaa fadluhaa dheeraadkeeda fii daatiha daatadeeda ay u dheer tahay laamta la sheega waa laamta la dha laamu ibtidaa laam la yidhaha laam alibtidaa laamtaasu ma gasho macmuuliyaalka xuruufta kale ayaday khaas ku tahay waxay gashaa isimka innada waa inuu gadaal maraa ina fii daalika lacibratan ah, lacibratan waa inuu gadaal maraa waxay gashaa khabarka khabarka waxa weeyaan innada khabarka innadana waa gashaa marka ay gelaydana shardi waxa ah inuu gadaal maro ah, wa inaka lacalaa khuluqin cadiimi lacalaa lacalaa soo ma jeedo inu calaad jaamujurka galay laamti laamtudaha waxay gashaa damiirulfasli kala dhex galay isimka iyo waxa weeya isimka iyo khabarka ina haada lahuwa alqasasu alxaq ina haada lahuwa alqasasu way gashaa waxay gashaa laamtaasu macmuulu khabarka khabarka kan ku camal falaa ina zaydan zayd laacaamaka cuntadaada aakilun midkii cunaya wey ina zaydan laacaamaka aakilun marka laambibtida halkay gashaa afar meelood isimkay gashaa maxaa shardi ah inuu gadaal maro qabarku soo horeeyo markaas markuu soo hormari karo qabarkana waa goorma waa markuu darf iyo jarrujuur noqdo markaas weeye markaasoo kale leedahay ina fii daalika lacibratan isimku aadan gashay marka ay gelaydo khabarkana waxaa shardi ah khabarka ay gelaydee inuu waxa weya gadaal maro oo isimku horeeyo wa inaka lacalaa khuluqin lacalaa khuluqin cadiim ah, waxay kaloo gashaa damiiru fasli ina haada lahuwa alqasasu ina haada lahuwa alqasasu waxay kaloo gashaa waxa weeyaan waxay kaloo gashaa macmuulu khabar khabarku hadduu camal far isim faacil noqdo mafcuulkiisa oo kale waxaa leedahay ina zaydan la dacaamaka aakilun aakiluntaas ayaa isim faacil oo khabarkiinada afartaas meelooday gashaa laamtan waxayna gashaa macmuulyaalka inada meel kale ma gasho walaamu laamtu takhtasu waxay gaar ku noqotaa bimacmuulaata inada macmuulyaalkeeda maxay ugu gaar noqotaa liyastabiina likay yastabiina inuu caddaado daraaddeed fadluhaa laamtan dhe fadluhaa inada dheeraadkeeda fii daatiha daatadeed dheeraad ay u leedahay inay intii kale wax dheer maadaama ay hooyo tahay inay inta kale wax dheer tahay waa inay ah, liyastabiina inuu caddaado darteed fadluhaa innada dheeraadkeeda fii daatiha daatadeeda ay dheer tahayo alaa ru cala alaxrufi albaaqiya xuruufta inta baaqiga ay ka dheer tahay inuu caddaadaa la rabaa miaaluhu miaaluhu halkaa loo celin damiirkan miaalu nabi haadihi axrufi asmaa miaaluhu miaalu nabi haadihi axrufi xuruf xarafyaalka nasbintooda alasmaa ay rainayaan alasmaa ay rafcinayaan iyo wa rafcaha alambaa iyo godidda ay godayaan qabaryaalka qawluka dhe marka qawluka miaaluhu miaalu nasbi haadihi اlaxrufi xarafyaalka nasbintooda alasmaa ay nasbinayaan iyo wa rafciha alambaa qawluka waa inaad tidhaahdo ina alamiira amiirkii lacaadilun waa mid caadil ahoo ummadda u garsoorayo cadaalad u samaynaya ina alamiira alamiira isimkiio nasbida weeye caadilun khabarkiiu goday waqad samictu waxaan maqlay ana zaydan zayd raaxilun midkii raranaya inuu yahay mideeda kala fiiri ina zaydan taanu maquulu qawlay dhacdo ila qawlku anagi soo qadarnay marka inna oo maquulu qawl dhacday weeye waqad samictu waxaan maqlay ana zaydan zayd raaxilun inuu kii safaya yahay kana waa maxay fiiri raaxilun kana waa maxay waxa weeyaan anna oo dhacday maxal mufrad looga baahan yahay maxaa yeelay samica mafcuulkeedii wey meesha loo baahan yahay waqad samictu waxaan maqlay rixlata zaydin zayd safarkiisa waa kaasa rixlata zaydin waa kanaa laamtii oo gashay macmuuliyaalkii inna oo khabarkaa weliba gashay weliba khabarkiioo mufrada iyadoo gashay iyo khabarkiioo jumle iyadoo gashu kuu misaalina wuxuu yidhi waqiila waxaa la yidhi ina khaalidan khaalid laqaadimun waa midka imanayoo soo gelaya meeshaan laba mid tusaale baa laga rabaa ko waxa weyn bacda alqowl ayadoo dhacday ina khaalidan ko tan labaad ayadoo macmuulyaalkii inada gashay laamta ibtidaah laqaadimun waatan ku jirta ayla idinka wii laqonayo mase akrisayda iila qal ma haysatin ah, qiila hoos ku dhigo waqiila waxaa la yidhi ina khaalidan khaalid laqaadimun waa midkii soo gelayo imaanaya maxalshaahidka laga rabaa waa maxay waxa weeyaan kow bacda alqowl in ina laleeyahay labo macmuuliyaalkii innada oo laanti gasho khabarkii gashay weliba khabar mufrad ahayna gashay miaal kale khabarku wuxuu noqon karaa ina iyo qawadeeda khabarka mufraduu noqon karaa jumla ismiyuu noqon karaa jumla ficliyuu noqon karaa darafuu noqon karaa jaarmajhuuruu noqon karaa wax kasta oo mubtade khabar u noqon jiray ina yakwadeedan khabaray u noqon karaan waxaa leeda aduu wixii mubtade u noqon jiray khabar a u noqon kara ina iyo khawaadeedana khabar saasoo leeda waina hindan hindo la abuuhaa hindo aabbaheed caalimun caalim wey hindan isimkeedii abuuhaa waa mubtade caalimun waa khabar jumladaasa khabar dhacday jumladaasaa laamtii gashay marka iyadoo jumlo gashay laamtii oo oo jumla gashay iyo oo mufrad iyadoo gashay labadaba waa uu kuu miisaaliyey walaa tuqadim ha hormarin khabar alxuruufi xarafyaalka khabarkooda ha hormarin ilaa maca almajruuri majruur la jirkiisa xaala uu khabarkii ahaaday maahane wduruufi darafyaalla jirkooda xaal ay ahday maahane walaa tuqadimha hormarin khabara alxuruufi xuruuftan khabarkooda ilaa maca almajruuri majruur la jirkiisa xaalu khabar ku ahday maahane waduruufi darafyaalla jirkooda xaalu ahday maahane tanna waxay tahay xuruuftan khabarkooda isimka kama soo hormari karto ilaa daraf iyo jarmajruur inuu khabarku noqdo maahane hadduusan ahayn waxaa la rabaa inuu dambeeyo ah, ina khaalidan laqaadimun qaadimun saas waa inay u dambaydo khaalid uuna horray ismu ma dhihi kartid ina qaa'imun zaydan ma bannaano laakiin hadduu khabarku noqdo daraf ama noqdo jaarumajruur qaacidadu waxay tahay alcarabu yatawasacuuna fi duruuf maa laa yatawasacuuna fii hayri carabtu xoogaa waa fududeeyaa waa waasaxsadaan darafka iyo jaarumajruurka wax aysan u ogolaan kuwa kale waay wadalika miaalkii waa kana ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale ina lizaydin zayd waxaa u sugnaaday maala iir hadeer inada isimkeedii waa maalanta khabarkii waa soo hormaray lizaydin maxaa yl waa jaarumajruur saasaa loo ogolada inuu soo hormaro wa ina cinda caamirin caamir agtiisa jimaalan halageela ahaaday ama jamaalan qurub ha ahaatay hadaad tidhaahdo jimaalan waa jamcu jamalin waa rati oo la jamciyey haddaad hoos dhigto oo tidhaahdo jimaalan jimaalan haddaad tidhaahdo waxa weeyaan waa jamcu jamalin jamcu jamalin rati jimaal awrdheh haddii aad tidhaahdo jamaalna waa masdaru jamula waa qurxoodaad qurxonaaday jamaalan qurx waa mufrad oo masdera waa masder masder weeyaan marka waxaad tidhahdaa ina cinda caamirin caamir agtiisa jimaalan awr ayaa ahaatay jamcu jamalin wey markaas daad hoos dhigto jamalin hal rati jimaal awr badan haddii aad kor dhigtana waa masder jamula waa qurxoonaaday jamaalan qurux oo markaas waxaa leedahay wa ina cinda caamirin caamir agtiisa jamaal quruxa la yaab lahataa qurux aan la heli karin aninkaas haya waaya maxalshaahidku waa maxay tanna misaalka waxa weeye hadalkiya wuxuu noqday darab cinda markuu noqday waa soo hormaray waa la ogoliy wain tusad haddii la siyaadiyo maa bacda haadii tan ka gadaalna la siyaadiyo alaxrufi xarafyaalkan ka gadaal haddii la siyaadiyo fa rafcu good iyo wa kordhig ujiizaa labadooda waa la baneeyey ee faxrif galo wain tusad haddii la siyaadiyo maa bacda haadii tan ka gadaal tanday alaxrufi ee xarafyaalka rafcu god iyo wanasbu kordhig ujiizaa labadaba waa la baneeyey ee faxrif garo halkan wuxuu uga hadlayaa waxa weeyaan ma zaaidaa hadday ka daba marto xuruuftan ma zaaidaa markuu leeyahy muxuu ka ixtiraazaa ma mawsuula ma mawsuula iyadoo camalfalka ka reebi mayso isimkiiyayba noqeen ayaxsabuuna ana ma ay maladikii numiduhum ma waa ismawsuul inama ladii sanacuuhu kaydu saaxiri marka mawsuula hadday noqoto camalfalka reebi mee noqoya laakiin maa zaaida markay gasho camalfalkay ka reebin maa zaaida hadday gasho wain tusad haddii la bacda haadii tan ka gadaalsanday alxruuf xarafyaalka xuruuftan oo lixdaa maa zaaida haddii laga dabamariyo wuxuu ku leeyahay xariiri farafcu god oo isimkii la godo faraxa macnaheedu waa maxe waa in la ihmaaliyo xuruuftii oo camalfalkii ay waayaan mubtada laga dhigo iyo wa nasbu kordhig nasbana waa maxe in la camal siiyo oo xuruuftii ay camal fasho ujiizaan labadaba waa la baneey marka xariiri madhabkiisu waxa weeye wuxuu ku maa zaaidan markay xuruuftan gasho camalfalkii waajibnimadiiu ka baxa daad rabtana camal si rabtana camal laakiin wuxuu yidhi xuruuftu isku mid maahan qaaraaba camalfalkoodu raajixiya wuxuu ku yidhi waa nasbu kordhig fii layt layta dhexdeeda xaalu ahaaday lacala wa fii lacala xaalu ahaaday adharu waa mid muuqasho badan oo min arafciu ka muuqasho badan yahi wa fii kaanakaana dhexdeeda xaalu ahaaday fastamic dhegayso maa yuusaru wax carab laga soo rarayo waxaano dhan waa cilmi carab laga soo naqlinaaye yaysan hurdo kugu dhaafi sidaasu xariiri mara wuxuu ku leeyahay haddii xuruftan maa zaaida lagu daro dhamaan hadday rabna waa camal sii karaa dil rabna waa camal halay karaa laakiin saddex ka mid ah camalfalkaa raajixa oo layta iyo lacalla iyo kaana saddexdan waxaa camalfalkooda u rajaxayaa saddexdan jumlada markay galaan macnaheeday bedelaan ah, macnihiiyay bedelaan kuwa kaleeta mogtahay macnihii waa sii adkayna waxba kama bedelaan fiir markaad tiraahdo zaydun zayd qaaimu waa mid taagan ina zaydan zayd qaaimu waa mid taagan i maay ku kala duwan keliya un qofka carabiga yaqaan adaygu ka dareema bis laakiin zaydun zayd qaaimun waa mid taagan layta geli layta zaydan alayd qaaimun mid taagan hadduu ahaa manihi dhan waa isbedelay darabu noqdo jumla khabariya ahayd jumla waxay noqotay waa isbedelo jumla inshaa'iyay noqonay markay kuwaanu galaan jumla inshaa'iyay noqonay dhammaan waa insha u caam soo ma jeedid inshaaci noqon saddexdaana inshaa'i ka dhigaya laakiin jumla khabariya caadiya sidii u noqonayda kuwa kale kuwa kale saddexda kale jumladii khabariyadii sidii u noqonay anna zaydan qaa'im sidii kaanna zaydan laba rabo ha ah, waxa tira laakina zaydan qaa'im saddexdo inna iyo anna iyo laakina jumladu sideedii khabariye u noqonay laakiin markay galaan leeyta iyo lacalla iyo kaanna inshaa'i noqonayo dalabay noqonayo dalab ayay noqonayo sidaas waa madhabka xariiri iyo iyo naxwanayda gobol ka mid oo kaleeto laakiin madhabka ay xooga badan ee waxa weeyaan raajixa waxay tahay xuruuftan maa zaa'ida hadday gasho camalfalkoodii waa burayaa awalba inay camal falaan waxaa keenay ikhtisaaska inay ficilna shabahaan ayna khaas ku yihiin inay galaan asmaada laakiin marka ay maa zaa'idaahu la xariirsato ikhtisaaskii waa buraya camalfalkiina buraya اktisaaska ah, ay awel jumle ismiya haas ku ahayn waa bude jumle ismiyana waa geli karaan jumle ficiliyana waa geli karaan mar hadday meel zaa'idaal gasho oo waxaad leedahay inama allaahu ilaahu waaxidu inama allaahu waa mubtadihi ilaahuna waa abarka soo ma jeeda inaysan camal falaynin haddaa rabtana jumla ficiliyaad geline afa xasibtuma waxaad u maraydeen anna maa khalaqnaakum inaan idin abuurnay cabatan khalaqayba iska gashay soo ma jeeda ficilkaasayba iska gashayba kaana fiiri kaanamaa yusaaquuna ila almowt waxaad moodaa mowt in loo kaxayna marka ijihaadka usoo dhaqaaq oo galabtan aan lasoo nabadlaabay marka waa noocaas marka qowlka raajica waxay tahay leyte maahan inta kale waa in camalfalkooda waxa way in la ihmaaliyo ay waajib in la ihmaaliyaa waajiba leyta marka laga reebo leyta ayada waxa la ikhtisaaskeed ma buri weligeed ism jumla ismiya geli xataa haddii maa la gelsho leyta maa la yidhaahdo waxa waxa weyan ma gelaydo jumla ficliya maadaamaysan jumla ficliya gelay waana la camal sii karaa waana la camal halay karaa in la camal siiyaana raajixa in la camal siiyo ayaana raajixa waaya halahaasa iska joogo وستة الواو للسناء ستة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تنتصب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الأسماء فاعل تنتصب مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره بها جار ومجرور متعلق بتنتصب والجملة min alficli oo tantasiba iyo wa faacilihi oo alasmaa iyo wa mafcuulihi oo jeer majhuurkan bihaa fii في محل رفع خبر المبتdى والرd بينهما الضمير المجرور بالباء والجملة من المبتدي oo si وخبره أو oo جuملada تنتصب ah laa maxala laha min alacraab liannaha mustanafa kamaa alkaafu xarfu tashbiihi wa jarin maa masderiya tartaficu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib waljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhirihi alanbaau faacilu tartafic marfuucu wa rafci damatu daahiratu fii aakhirihi waljumlatu min alficli walfaacili fii ta'wiili masderin majruuratu bilkaafi wa karti faacil anbaaci karti faacil jaaru wa majruuru mutacaliqu bitantasib kartifaaci mudaaf alanba mudaaf ilay majruur calaamatu jarhi kasratu daahiratu fi aakhirih وهي الواو للاستثناء هي ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه ومنصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بالجواب المحذوف رويت فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذا إليها أو حرف عطف وتنويع أمليت فعل وفاعل والألف للإطلاق والجملة أمليت من الفعل والفاعل في محل جر معطوفة على جملة رويت والجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله وما بعده waxa ka horeeyo wax ka dambeeyo laysku daray ee jawaabkii tusaya maxaa yaele jawaabku waxa weeye idaa rawayta haddaad warinaydid ow amlayta aada yeedhinaydid fa hiya inaa wa anna saas maa marka jawaabku waa maxduuf ma ahan hiyadan ma ahan waa maxduuf laakiin kuwaana tusa ina khabaru mubtadede marka ina khabaru mubtade aw mubtaduhu hiyadaas waa إن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ishtiaal maxali bixarakati xikaaya wljumlau min almubtadai oo hiya ah waa khabarihi oo ina iyo wix lagu cadfay ah laa maxala laha min alcraab lanaha musanafa wana alwaaw xarfu casin ana macduufun calaa ina wlmacduufu cala marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhirihi manaca min dura ishtiaal maxali bixarakati xikaaya yaa fataa yaa xarfu nida maa naaba adcuu fataa munaada nakirat maqsuudaة mabniy calى damة mqadaraة calى اlأlfi manca min duhuri atacaduru fi maxali naصbi وجuملة النداء لا محل لha من الإعراaب لأنها معتaرضة بين المعطوف والمعطوف عليه ولyt الواو حرف cطف layt معطوف على إن والألف للإطلاق ثم حرف cطف بمعنى الواو كأن معطوف على إن ثم حرف cطف بمعنى الواو لكن معطوف على إن وعلى الواو حرف cطف المعطوف على إن والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دور اشتغل المحل بسكون الحكاية واللغة الواو للسناء اللغة مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره المشهورة صفة اللقى وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الفصحى صفة ثانية للقى وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من دور التعذر لعل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية الممنوعة بسكون الرو wljumlau min almubtadai oo alluqaa iyo waqabari oo lacallaa laa maxala laha min alcraabi lannaha mustanafa wainalwaw lilisinaaf ina mubtada marfuuca bilibtida wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala akhiri manac min duhura ishtiqaal maxali bixarakati alxikaaya bilkasrati jaaru wamajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuban taqdiru ka'inan xaalu min ina calaa madhab sibawey m kabaru خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر أم مضاف الأحرف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة تأتي فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء منع من ظهور الثقال وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي تعود على إن والجملة من الفعل وتأتي أي والفاعل هي في محل رفع خبر ثاني للمبتدا inadii mubtadaheed khabar taanigeedii weeye maca darfun ictibaariy ictibaari waxaa loo leeyahay hore usoo marna haddii loo idaafeeyo zamaan waa darfu zamaan haddii loo idaafeeyo makaanna waa darfu makaan marka waa ictibaari haddaad maqasho waa saas waa darf ictibaariya wixii ka dambeeya loo fiiriya منصوب على الظرفية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بالتاتي مع مضاف القول مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وبعد الواو حرف عطف بعد منصوب على الظرفية الاعتبارية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف معطوف على الظرف الذي قبله بعد مضاف الحليف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره واللام والواو للاستئناف اللام مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره تختص فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هي تعود على اللام والجملة من الفعل وتقتصها هي والفاعل هي في محل رفع خبر المبتدا والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل تقتص والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الأعراب لأنها مستأنفة بمحمولات جار ومجرور متعلق بتقتص معمولات مضافات ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه ليستبين اللام لام كي يستبين فعل مضارع منصوب بأن مطمرة جوازا بعد اللام كي وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فضل فاعل يستبين مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فضل مضافا مضاف إليه مبني على سكون في محل جر والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة باللام والتقدير لاستبانة فضلها لاستبانة جار ومجرور متعلق بتختص في ذات جار ومجرور متعلق بفضل فضل كان كتعلق فضل كان كتعلق ذات مضافة مضاف إليه مبني على سكون في محل جر مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثال مضاف لا مضاف إليه مبني على الضم في محل جر وخبر المبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قول مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر والجملة من المبتدا ومثالها هي وخبره وقولك محذوف كا لا محل لها من الأعراب لأنها مستأنفة إن الأمير عادل ina xarfu tawkiidi wanasbin tansib isma tarfacu lkhabra mabniyin cala alfatxi laa maxala lah min alicraab alamiira ismu ina mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri caadilu khabaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri waljumlatu min ina wasmiha wa khabariha fi maxali nasbin maqulu qawli lmaxduufi waqad samictu alwaawu xarfu casin qad xarfu taxqiiq samictu ficlu wa faacil أن xرف توkيdi ونصب تنصب اسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل لh من الإعراب زيد اسم أن منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره راحل خبر أن مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر مفعول به سمعت والتقدير سمعت رحلة زيد رحلة مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب محذوفة على جملة إن الأمير may la socotaa so mayla socota ya so waa maqneed waa maqneed waa gar wa qiila waaw xarfu casin qiila ficlu maadi muqayaru siiqa mabniyn cala alfatxi laa maxala lah min alcraab ina xarfu tawkiidin wa naصbin khaalida ismina mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi laqaadimun allamu lam libtidaa qaadimun khabaru ina marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min ina wasmiha wa khabariha fi maxali rafcin ma yufaacilu qiila jumladaas wey wاljumlaة min alficli oo qiila iyo wanaa'ib اfaacili fii maxali naصbin maxduufaة calى jumlati ina alamiira caadilu وإن الواو حرف عطف إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر هندا اسم إن منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره لأبوها اللام, اللام اللام الابتداء أبو مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة ما ناب فيه حرف من حركة أبو مضاف ها مضاف إليه مبني على سكون في محل جر عالم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا أو أبوها وخبره أو عالم أه في محل رفع خبر إن والرابط بينهما الضمير المجرور بالإضافة والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب محذوفة على جملة إن الأمير عادل ولا تقدم الواو للاستئناف لا الناهية تقدم فعل مضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جسم السكون وفعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت خبر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره خبر مضاف الحروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من من الإعراب لأنها مستأنفة إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها مبني على سكون لا محل له من الإعراب مع ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية أما مع منصوب على الظرفية الاعتبارية maxaa yl maca maxaa soo ogaatay darfu zamaan hadduu haddii zamaan loo idaafeeyana maca alcasr aad tidhaahdo waa darfu zamaan haddaad tidha maca zaydinna waa darfu makaan misaan mar haddaad maqasho marka mansuubun cala darfiyati اlictibaariya wixii loo idaafeeyuu noqdaa wey ee uma gooni ah darfu makaan umana gooni ah darfu zamaan beri adaa ku qoran su-aashaas waayahay maca mansuubun cala darfiyati اlictibaariya wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi وظرف متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من الخبر مع مضاف الى مجرور مضاف الى مجرور علامه جر كسره ظاهره في اخره والظروف الواو حرف عطف الظروف معطوف على المجرور والمعطوف على المجرور مجرور وعلامه جر waa soo marnay hadda haddaan iska dhihi lahaa raggan soo marina weli fadhiyo oy u cusub tahay ka war dee raggaan la yaabano islama jiraan raggaysa soo marin laakiin haddaan keeno ka warrama allahuma mustacaan ka qawlihim alkaafu xarfu tashbiihin wajarin qawli ism majruur bilkaaf wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliq bkhabarin maxduufin wujuban limubtadain maxduufin taqdiruhuma wadalika kainu bal wadalika kainu taas in lasoo marin kale wاljumlaةu min almubtadai wakhabarihi laa maxal laha min alcraab lanha mustanafa qawli mudaaf him oo iswata darta mudaaf ilay mabniin cala sukuni fi maxali jari haddii kale inxiraafta kalood soo martay weeye taasaan ku fiirayna in la soo marin kale waay ina lizaydin ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansib ism tarfacu lkhabara mabniyin cala fatxi la maxala lahu min alixraab lizaydin allahu xarfu jari zaydin ism majruur bilah wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru walmajruuru mutacaliqu bikabarin bikabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun mالا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول وإن wana mayla socota adiga maquul qowl maxalkii xuu ku leeyay naas buu ku leey wayla socotay waaga waa yahay waina alwaaw xarfu cafin ina xarfu tawkiidin wa nasbin ragaan la socon maquulu qowl la nasbiyo oo majruurun iskale ina alwaaw xarfu cafin ina xarfu tawkiidin wa nasbin mabniyun cala alfatxi laa maxala la min cinda mansuubun calaa darfiyati اlictibaari waa darf ictibaari maxaa yeele cinda haddayd zaman u idaafaydana darfu zamaannimaa lagu nisbaa haddaad makaan u idaafaydana darfu makaannimaa lagu nisbina waxaa loola jeedaa daraf ictibaariye ah, ragaan ogeyn ogaadahe waaya wa darfun mutacalliqun bikhabarin mutaqadimin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kainun cinda mudaaf caamilin mudaafile majruur calaamatu jari kasratun daahiratu fi akhirihi jimaalan jamaalan taad rabtadhe waa yahay ismu ina muahar mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wاljumlaةu min ina wasmiha wa khabarihaa fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati ina lizaydin maana وin tusad aawaaw lilsinaaf in xarfu shardin jaazimin yجzimu ficlayn alأwl ficlu shardi wثani jawaab wjaزاء mabniyin calى sukun lah maxal lah min اcraab tuzad ficl mudaaric mغayr siiqa majzuum bin ashardiya وcalaamaةu jasmihi الsukun tusad ma naa'ibu faacil tusad marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuri ishtiqaal maxalli bisukuuni alxikaaya ma see loo iraaba naaib faacil looga dhigay maa qusida lafduhu fa smu qaacidadiiaan ku soconnaa ee duurka ma marin waayahay bacda darfun ictibaariyun mansuubun wa calaamatu nasbi farxatun daahiratu fi akhiri wa darfun bacda mudaaf ha xarfu tanbiih dii ismu ishaaratin mudaaf ilayhi mabniyun calaa sukuunilyaa maxduufati takhalusan min iltiqaai saakiniin fii maxali jarin mudaaf ilayhi haadii alxrufi sifatu di wa sifatu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiriha daarabtana waa ka bedeli kartaa daarabtana waa ku bayaanin kartaa saddexda waa ku bannaan yihin isimka ashale oo ka dambeeya ismu ishaaraha farafcu alfa raabidatu liljawaab arafcu mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wanasbu والنصب الواو حرف عطف النصب معطوف على الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أجيز أجيز في الماضي المغير صيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وألف التثنية إن الفاعل مبني على السكون في محل رفع والجملة من الفعل أجيز هي والنائب الفاعل ألفت في محل رفع خبر المبتدا وأه الرفع والنصب والرابط بينهما الضمير الذي هو نائب فاعل أجيز والجملة من المبتدا وخبره في محل جزم بإن جواب شرط وجملة شرط وجواب لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة فاعرف الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت إتقان العلوم فأقول لك اعرف فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من دور اشتغال المحل بحركة الروي وفاعل ضمير مصدر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل أو اعرفها هي والفاعل أو أنت في محل نصب مقول قول مقول قول مقول قول قولك هدي ميلو جري رغان اقوى قولك هن وركهن waayahay ka soco loo sheegi maa ilaa ay soo fiiriyaan wanaصbu alwaaw lilisina annasu mubtada marfuucu bilibtidai wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih fi layta fi xarfu jarin layta ismu majruurun bfi ad meel socot layta ismu majruuran layta isimam se waxaa ha allah yubaarik fiika maanta lafdigeeda loo meelu iska saa في ليت في حرف جر ليت اسم مجرور بفي وعلامه جر كسره مقدره على اخر منع من ذرا اشتغل محلي بحركه الحكايه الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من النصب لعل waxa leedahay macduuf ala laysa atfun bila xadifna leedahay harf ala tiya lifahati gabayga darkiis لعل معطوف على ليت والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحلي بحركة الحكاية أظهر خبر مبتدا والنصب المبتداها خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا وخبره لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة وفي alwaaw xarf caطin fii xarfu jarin kaana ism majruur bfii وcalaamaة jarihi kasraة mqadaraة calى akhiri manaca min dura ishtiqاal اmaxali bxarakaة اxikaaye aljaaru wاlmajruuru macduuf calى اljaari wاlmajruur ladii qablah oo waa ke fii layta xaaladaas ku acsanta fastamic alfawfa alfasiixa liannaha afsaxa can jawaabi shardi muqadarin taqdiiruhu idaa carabta ma dakartu laka wa aradta itqaana alculuumi faaqulu laka istamic ficlu amri mabniyn cala sukun la maxal la min alcraab wafaacilu damiru musatir wujuban taqdiiruhu anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin maqulu qowlin maxduufi ma ism mawsuuli bimacna اladii mabniyn cala sukuni fi maxal nasbin mafcuulu bihi istamic yu'haru ficlu mudaaric مغير صيقة مرفوع للتجرد من النصب والجاسم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويحد على ما والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو نائب فاعل يؤثر جزاكم الله خير